waxaynu insha allahu tacaalaa muddada yara gaaban ee labada saacadood udhaxaysa aynu ka hadli doonnaa mawduuca aad maqasheen waynu ku halqabsanayno xadiidkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'i masaajid ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu nacdalay nimanka yahuuda la yidhaahdo iyo nasaarada sababta loo nacdalayna waxaa ka mid ahayd waxaa weeye inay xabaalahoodii ka yeesheen xabaalihii ambiyadooda iyo dadkii saalixiinta ahaa ayay dhul lagu cibaadaysta ka dhigeen mawduucaas mowduucaas maxaynu u doorannay waa su-aal meesha ku jirta waxaynu ka hadli doonnaa macnaha xadiidkuu leeyahay iyo duruuqda xadiidkuu ku yimi baynu wax ka sheegi doonnaa khatarta alishraaku bilah khatartay leedahay ilaahay oo cidkaa lagu lamaaneeyo oo wuxuu ilaahay xaq u leeyahay makhluuq la siiyo khatartay leedahayna waynu ka hadli doonnaa waxaynu ka hadli doonnaa shirkiga ilaahay subxaanau wa tacaala loo shariik yeelo aasaaskiisu inuu yahay alguluwu fii qubuuri saalixiin dadka saalixiinta ah xabaalahooda oo lagu xadgudbo ayaa shirkigu asalkiisuba ka yimid yaa u horeeyey wax ah xabaalaha ka dhigta meel lagu cibaadaysto yaa u horeeyey dadka hawshaa ku mashquulsan oo ilaahay subxaana wa tacaala inay ka celiyaan khalqiga oo xabaalaha ku xidhaan waxyaabaha ay qabtaan ee caada ay u leeyihiin iyo bal tilmaamo in laga bixiyo waxyaabaha ka dhacaya xabaalaha ee fasaadka ah iyana waxaynu ka taaban doonaa qawaacid ku tacalluqda guud ahaan xabaalaha ayaynu wax ka sheegi doonnaa doorashada mawduuc waxaa weeyaan saad la socotaanba manhajkan ahlusunna waljamaaca ee mubaaraka dacwaddani wax badan bay qabatay oo inxilaaf badan oo jiri jiray oo ku saabsan xabaalaha iyo xibaabkooda ah oo dad badan ay qaldeen wax badan ayaa laga qabtay muddadii hore laakiin baryahan dambe waxaad mooddaa waxoogaa in la yar caajisay oo kuwii maxaan ku dhaha hawlaan ku mashquulsanaan jireen ay madaxa la soo kaceen oo shirkigii iyo madaahirtii shirkulmaqaabir xabaalaha wixii shirki ka dhicayey iyo dhibaatooyin ahaa ee jiri jiray inay aad u soo noolaynayaan iyagoo laga yaabo haddayna weheshanayaan shiicadan munxarifiinta ah ee caalamka islaamka hadda duulaanka ku soo ahlu sunnaha oo yaman iyo ciraaq iyo shaam iyo meelo badan soo galay waxoogaa markaa kuwaasay weheshanayaan oo isku jaal yihiin qolyahaasna waxaa laga yaaba marka inay halkaa waxoogaa ka dheeganayaan waxyaabaha kalife waxaa ka mid ah jawlaadkii aynu qabannay ee tuulooyinka iyo baadiyaha loo baxay oo wax badani ka soo baxay in inxiraafka noocaasu badan yahay oo marbaa nin la kulmay nin baa nala hadlay oo yidhi maaragtay waxaa waddaan waa khalad maxaa saxan baanu nidhi wuxuu leeyahay su-aalahi aan wad nin dhintay oo hadda dadka xabaalaha la caabuda ahee ay u shirtagaan dadka qaarkii buu leeyahay roobku noo shubaa risiqa isagaana siiya wax badanaanu haysana isagaana sii buuri boqol kilomitr kama fogo magaaladaynu hadda joogno ninka hadalkaa qaba ayo waxaa aaminsani fakarka u qabo dad badanoo noocaasna way jiri karaan waa muhim marka in laga hadlo inxiraafka noocana ee soo jireenka ah oo laga yaabo in aad loo sahashaday nabiyullaahi nuux alayhi salaam asnaamtii markuu ka hadlay wuxuu yidhi rabbi innahunna adlanna kaiira min annaas dad badan bay lumiyeen allo dad fara badan marka xabaalahan iyo maqaabirtan lagu yaacayo ee awliyada laga dhigtay wax badan bay baadiyeeyeen marka in dadka looga digo oo ictiqaadka saxa laga hadlo waa shay waajib ah waasaynu sheegnay aasaaska shirkiguna meesha uu ka yimiba weynayn la weynaynayo xabaalaha ayaa shirkiba ka yimi sidiisaba marka horese waxau leedahay qabuuruhu ama xabaashu in dadku markay dhintaan xabaal la aaso waa sunnihii ilaahay subxaanau wa tacaala khalqiga u dejiyey oo bani aadamku markay dhintaan in qabuur lagu rido oo dhulka lagu aaso waa taariikh weyn oo diintu ay sugtay oo labadii walaalaha ilmo aadam markay isdileen Eh, waa kii ninkii suu yeelaba garan waayey fabacaa allahu quraaban yabxau fi lardi liyuriyahu kayfa yuaari saw'ata akhiih qaala yaa waylata acjaztu an akuuna mila hada alquraab fa uwaariya saw'ata akhii fa asbaxa min annaadimiin tukaa loo soo diray tuka tuka aasay intuu lulkii qotay tuka dhintay buu godka ku riday halkaasaa deris buu ka qaatay marka la tusaalaynayo inuu dhulka ku aaso marka dadka waa in la aasaxabaa lagu ridaa waa shay waajib ah oo sunnihii diimo o dhan ku socdeen ah eh, minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa qur-aankuna meelo badan ku tilmaamay uma amaatahu faaqbarah meel kale alla ku leeyahay alam najcal arda kifatan axyaaan wa amwaatan oo dhulkan baa kulminaya noolaha iyo ka dhintayba ka dhintayna degaankiisu waa xagga hoose kannoolna degaankiisu waa xagga sare marka eh, intaas baa laga rabaa dhulka kan qofka in lagu aaso iyo in la soo booqdo oo dadka dhintay la salaamo loo duceeyo laakiin waxyaabaha dhacaya ee kale oo waxyaabaha dee khatarta ah aynu hadda rabno aynu taabanno xadiidkan mowduuc aynu ku bilaabanayno oo macnihiisu tilmaamayo inay xaaraan tahay xabaalaha in laga dhigto meel lagu cibaadaysto oo masaajid laga dhiso oo la dhiso oo loo xaj taga sida qaarkood igu xajinayaanba qur-aankuna meelo badan uu oo aayaadka qur-aanka ah ee ka hadlaysa masaajidda iyo fadaaisheeda iyo ku cibaadaysigeeda ayaa tusaale waa ah inaan la ogolayn masaajidda iyo xabaain laysu keeno waana almasaajida lilah fala tadcuu maca allahi axada fi buyutin adina allah an turfaca wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalun laa tulhiihim tijaarat walaa baycun can dikr illah inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowm alaakhir oo masaajidda markaa waxaa loo dhisay ilaahay keligii in lagu caabudo baa loo dhisay ilaahay keligii in lagu caabudo marka masaajid iyo xabaali shaqo iskuma laha xadiidkan saxaabo badan baa warisay aynu hadda mawduuca cinwaanka uga dhigannay jundub bn cabdilaahi albajali baa wariyey oo wuxuu leeyahay eh, shan maalmood intaanu dhiman rasuulku shan maalmood ka hor baan xadiidka ka maqlay isagoo leh innii abraw ila allah an yakuuna lii minkum khaliilun fa ina allaha tacaala qad ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila walow kuntu muttakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaabakra khaliila alaa waina man kaana qablakum kaanuu yattakhiduuna قبور أنبيائهم وصالحي مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك في صحيح مسلم iyo ayrkii waa kusugan ya xadii kaas oo rasuulku marku ka hadlay inaanan haddaan cid saaxiib khaasa ka dhiganayo ka dhigan lahaa abubakar baa ka dhigan lahaa laakiin saaxiibkiin ilaahay khaliilkiisa weeye wuxuu ka digay markaa dadkii idinka horreeyey waxay ka yeesheen ambiyadooda xabaalahoodii iyo dadkii saalixiinta bay masaajid ka dhigteen Eh, falaa tattakhidu lqubuura masaajida ha ka dhiganina waa idinka reebayaa wuu rasuulku intaanu dhiban shan maalmood ka hor xadiidka caaisha iyo cabdullahi bni cabbaas eh, waxay yidhaahdeen lamma nazla birasuuli llahi sala allah alay wasalam eh, markii lagu soo dayay geeridu dafiqa yaطraxu khamiisatan low calaa wajhi faida اhtama kashafaha can wajhi maruu markaa wejiga iska saarayey markuu xoogaa ku cabudho ayuu iska qaadayey markaas wuxuu odhanayay waa sakaraadkii baa haya lacnat ullaahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru mila maa sanacuu isagoo ka waxay sameeyeen ilaahay ha nacdalow yahuudiya nasaara waxay ka yeesheen ambiyadooda xabaalahoodii ayay waxay ka dhigteen masaajid xadiidka bukhaari muslim iyo daarimi iyo abucawaana iyo bayhaqi iyo rag fara badanna say baa wariyey waxaa ah abu hurayra u leeyahay eh, bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen muwaطa maalik iyo abu daawuud qaatala allahu alyahuuda wاnnasaara ilaahay ha nacdalo oo qaatala iyo lacana intoo isla macne ittakhaduu qubuura ambiyaa'i masaajid ambiyadooda eh, maarata xabaaladooda masaajid ka dhigteen xadiidka caaisha ayaa isna kale soo arooray waxay leedahay fii maradihi aladii maata fiihi eh, jiradii xanuunku ku dhintay ayaa rasuulku wuxuu yidhi alyahuuda wاlnasaara ittakhaduu qubuur anbiyaai masjida qaalat walowlaa dalik laubrizuu qabrah hayra annahu khushiya an yutakhada masjida haddii aan arrintaa laga baqaynin allahumma laa tajcal qabrii waana yucbad ilaahw qabrigayga ka dhigin sanab la caabudo ishtadda ghadab ullaahi calaa qawmin ittakhaduu qubuura anbiyaa'i masaajid yacni cadhadii ilahay waxay ku daraatay kuwa ka dhiganaya yani maxaan ku dhahdaa xabaali ambiyado mashaahid ka dhiganaya waxaa kuu soo baxaysa markaa haddii oo dhan macnaheeda la uruuriyo in xabaalihii masaajid laga dhigto oo see looga dhigayana waynu sheegi doonnaa waa sunnat lyahuudi wاnasaara waa sunnihii yahuudda iyo nasaarada marka qofkii sameeya oo xabaal dad saalixiina ama dad aan la garanay waxay ahaayeen qubada ka duudhisa oo dadka u kaxeeya oo xoole ku haga meesha oo tawaaf wax uga sameeya ninkaasi sunnatulyahuudi wanasaara buu ka shaqaynaya ariiqii yahuudiya nasaara ayuu noolaynayaa waa la socdaa waxaa kaloo aynu odhan karnaa waxaa weeyaan qofkii arrinta noocaasa yeela ee xabaalaha ka dhigta qubada ka sameeya oo cibaade iyo tawaaf iyo booqashada nooca kane maarata tacabudka u taga waxa weeyaan nacdashii ilahay baa kor ka fuushay oo lacana allahu baa rasuulku leeyay salawatu ullahi wasalam nacdashana macnaheed waxa weeyaan waa atartu min raxmat illaah laga dheereeyo ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira qofka ilaahay subxaana wa tacaala u nacdalay oo naxariistiisa ka dheereeyey wax iyo gargaar u heli maysid baa allah leeyay wa tacaala waxaynu odhan karnaa kuwa yeelanaya arrintaas oo xabaalaha dadka saalixiinta ah ka dhiganaya maxaan ku dhahdaa meel loo shir tago waxooa lagu dulqalqalo oo la soo booqdo oo la barakaysto oo islaantii dhali weyday la dulgeeyo layidhaahdo sheikhaa ku siinaya awlaaddii halkan ku wareegaalayso ninkaasi waa min shiraari innaas fi dunya dadka ilaahay abuuray kuwa u shar badan weeyaan dadka ilaahay abuuray kuwa u shar badan xadiidkaana inoo sheegay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caley isagaa yidhi ee laysa min alkhiyaar inuu iska dhigo wadaad iyo dad diin ka shaqaynaya maahae waa min ashraar الnaas sida rasuulku inoo sheegay salawat ullahi wasalaamu alayh maxay tahay macnaha yeelashada xabaalaha laga yeelanayo masaajid laga dhigayna waase saddex suuro ayay ku imanaysaa kow in xabaalihii masaajid laga dul dhiso oo dhisma laga dul sameeyo qubada waaweyn laga dul dhiso oo dhinacyada laga tukanayo dusheeda masaajid ka dhisan yahay arrintaasi xaaraan weeyaan waana ka yeelashay noqonaysaa a'immadii salafkuna iyo khalaf waa ku ijmaacsan inaanay bannaanayn xabaasha in la dhiso gebigeedaba sideedaba masaa'il iskaba da'ye in xabaasha dhulka taaka wax ka badan laga sarraysay lama ogola madaahibtooda ba isku waafaqsan yihin madhabu shaaficiya imaamu nawowi manhaajkiisa wuxuu leeya wayurfacu alqabru waxaa la kor shibran shibra baa la koryeelay waa taako ayaa la kor yeelayaa buui matniga kitaabka ibn xajar alhaytami oo aimatu shaaficiyaka kitaabkiisa zawaajir wuxuu leeyahy kabaa'irta waaweyn waxaa ku jira oo ka mida ah binaau lqubuur xabaalaha in dhiso wuxuu ku dara inay tahay jaraa'imta waaweyn kutubta ugu yar fiqiga shaaficiyada waxaa ka mid a ah matnu lgaaya wtaqriib ama abhujac loo yaqaano wuxuu leeyahay yubna calay walaa yujasas yani lama dhiso xabaalaha lama nuuradeeyo waxaasoo dhan taldhagaha la ska mariyo xanafiye iyo xanaabile iyo maali kullina waa isla mid aybta waxba soo naqayno war badan uma baahna masale khilaaf ku jira ma marka dadkaasi waxay ka shaqaynayaan sunnat alyahuudi waannasaara ay ku shaqo jiraan shaqo diin iyo kutub iyo ahlucilmi ay ka hadleen oo ogol yihiin oo diintooda shay maana waxaa looga jeedaa noqon karta iyadoon waxba la dhisinba in lagu tukado meesha oo salaad lagu tukado qabriga dushiisa oo ama mawlac yar ha laga ag samaysto ama xabaalaha dhexdooda la iska duldego in meesha lagu tukado ayaa waxaa weeye ka yeelasho xabaalihii masaajid laga yeeshay ah axaadiid khaas ah oo arrintaa reebaysaana waa jiraadoo rasuulku fii xadiidi abu hurayra wuxuu leeyahay laa tajcaluu buyuutakum maqaabira faina الشhayطaana yanfiru min albeyt alladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara imaam muslim baa xadiidkaa wariyey guryihiinna xabaalaa ka dhigina waayo xabaalaha laguma tukado guri aan salaad sunnaa lagu tukanayn waxa weeyaan waa xabaal xabaalna dee salaad shaqa kuma leh waxaa kaloo xadiidka abi saciid alkhudri uu leeyahay nahaa rasuulu llahi sal alla aleh wasalam an yubnaa cala alqubuuri wa an yusallaa calayha wuxuu rasuulku reebay xabaalaha korkooda in la dhiso iyo lagu dul tukadaba wuu reebay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu waxaa ka mida xadiidka abi marsad oo rasuulku yihi salawat ullahi wasalaamu calayh laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha imaam muslim baa wariyey xabaalaha ha ku dul tukanina xaggeeda ha u tukanina hana ku dul fadhiisanina ayuu rasuulku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xadiidka zayd ibnu khaalid oo ah axmed iyo rag kaleba ay wariyeen laa tattakhiduu buyuutakum qubuuran salluu fiiha xabaalaa ka dhigan ee ku tukada guryihiinna axaadiiaas oo dhan waxaa weeyaan waxay tilmaamaysaa inay xaaraan tahay xabaalaha in cibaado loola qasto oo salaad iyo kayrkeedba lama ogola salaaddu hadday tahay salaatuljanaaza oo qofkii qabriga lagu riday iyadoon lagu tukanin iyaduna hadal male inay bannaan tahay qofkaa dhintay in ama meel laga tukado ama inta la dulimaada lagu tukado iyaduna way bannaan tahay wuxuu hadal ka taagay oo haddii lagu tukaday oo la aasay ma lagu dul tukan kara iyadana khilaaf baa ku jiro dee xadiidkii haweenaydii ama qofkii maydhayay masaajidka eh, nadiifin jiray ee eh, ay intay habeenka ku tukadeen saxaabadu aaseen eh, qabrigeeda intuse buu rasuulku yidhi waana tegay waa ku tukaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh xabaalaha dhexdooda janaasada ma lagu dhex tukan karayana waa masalo oo khilaafi ah oo rag ay leeyiin waa nahyi baa ku yimi oo lama oo naha an yusallaa cala aljana'is bayna alqubuuri xadiid buu ahaa rag kaloo odhanaya janaasadaas raaggeed way ka duwan tahay oo waxa weeyaan waa lagu tukan karaa siday jumhuurtu u badan tahay oo maxaan ku ahay rasuulku salawaatu wasalaamu caleyh hadduu ku tukaday qabrigii qofkii gudaha ku jirayba ka yaallo oo janaasada in lagu tukadaana wax maanica ma laha ficilkii salafkana waa la markaa caaisha iyo umusalame iyo in lagu tukaday qaarkood dadka qaarkood ay ku tukadeen waxaa weeyaan xabaala baqiic way sugan tahay bay leeyihin marka taas wax dhiba ma laha laakiin asalku waxa weeye janaasada in laga soo tukado gaar lagaga tukado ama masaajidii ama xabaalaha meel ka baxsanba eh, maaratay oo khilaafkaaba la iska ilaalinayo laakiin salaadahay markaa meel cibaado loogu talagalay ma aha markaa xabaalihii waxaa soo gelaya yeelashada masaajidda laga yeelanayo eh, xabaalaha masaajid laga dhiganayo eh, in qabrigii la geliyo masaajidkii oo masaajid dhisan laga dhex oo lagu aaso iyana waxa weeyaan xadiidka nahyigiisa ayay soo gelaysaa oo macnihii la waday bay ka mid tahay marka arrimahaas oo dhammi waxa weeyaan ama ama ha lagu tukado meesha waxba ayaan ka dhisnayn ama masaajid ha laga dhiso ama maxaan ku dhahay qabrigii masaajid ha la geliyay qabrigii intaba waxa waa yeelasho laga dhigtay yacni maxaan ku dhahdaa meel lagu cibaadaysta laga dhigay shirkigu marka siduu ku imanayaa mar haddii qofkan weynayn la weynaynayo loogu tegayo oo la awaafayo saynu ka hadli doono awaaf iyo cibaado iyo maxaan dha baryo iyo wax badan ay meesha ka dhacayaan shirkigu meeshu ka soo gelaya dadka waa halkaa saas darteed ba waxaa la doonayaa in la iska ilaaliya shirkiga oo ilaahay wuxuu iska leeyahay subxaanau wa tacala oo cibaado la yidhaahdo in ilaahay keligii loo daayo ama salaad dheh ama awaaf dheh ama barya dheh ama tacdiim iyo weynayn dheh allah baa iskale dembi la sameeyo oo qofka bani aadamku sameeyana shirkiga ayaa u weyn saas darteed baa shirkigu qofka saaxiibkiisa ayuu halaagaya waman yushrik biاllah fakaأnnamaa khara min الsamaa fatakطafhu الطayr aw tahwi bihi الriixu fii makaanin saxiiq baa ilah yidhi qofka ilahay u shariik yeelay shirkiga ku dhinta wuxuu ka dhigan yahay tusaaladiisu qofka samadaa laga soo ka soo dhacay hawada samadu ka soo dhacay samada haddaad meel sare ka soo dhacdo dee hawadaasaa ku googoosanaysa haadkii iyo shimbirihiina markaa wixii googay hawada ay kala gurteen ama dabayshii ay ka tuurtay meel haawiye ay ka tuurtay marka waxa wey waa inxiraafka qofku mar hadduu lumo oo shirki ku dhaco meel kasta oo markaa lagu lumo lagu halaagsamo ayuu markaa halis u yahay waxa weeyaan shirkigu waa afjar ulfujuur ama adlamu ulmi ulminka ugu weyn sida markii luqmaan uu wiilkiisa la hadlay uu waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim wiilkayguiyow ashariik ha samayno ilahay ha ku lamaanaynin wuxuu ilaahay leeyahay makhluuq ha siinin waayo shirkigu waa dulmi weyn ayuu allah leeyahy subxaana wa tacaala shirkigu hadduu qof ku dhinto dembidhaaf ma leh oo naar abadi ah oo aanu ka soo baxaynin ayuu ku jiraya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo oo qofku isagoo shirki ku jira u dhinto wixii ka sokeeya shirkiga allah subxaanahu wa tacaala waa dhaafa shirkigu nijaaso tawgu xun weeya nijaasa macnawiya waa tawgu xun oo alla wuxuu leey inama almushrik ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada waa kaa la yidhi subxana wa tacaala manka waa anjasu najaasaat waa nijaasatii ugu xumayd shirkigu sida ilahay qur-aankiisa ka warramay shirkigu wuxuu keenaya qofkan inuu camalkiisa o dhan buriyo oo xidho lain ashragta layaxbatanna camaluk haddaad shariik yeesho oo ilaahay wax ku lamaanayso camalkaagu waa buraya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shariik yeelaan waxay samaynayeen waa buraya acmaala buu leey allah subxaana wa tacaala markaa shay ka xuma ma jiro in tacabkaaga o dhan uu lumo oo uu ku lumo shirki iyo waxaad samaysay shirkigu wuxuu keenayaa saaxiibkii inuu ka ilaaliyo inuu janno indhasaaro ayuu ka ilaalinaya inahu man yushrik billah inahu man yushrik faqad xarama allahu calayhi aljanna wamaawaahu annaar wamaa lilaalimiina min ansaar qofka ilaahay u shariik yeela alla wuxuu ka xarimay jannadii hoygiisuna waa naar buu leeyay alla subxaana wa tacaala shirkigu wuxuu keenaya qofka inuu ka manciyo nas hiil iyo adduunka in gacanta loo geyo la tamkiiniyo cize iyo sharaf iyo siyaadiyo hoggaan iyo maaragtay muuqaal fiican ilaahay siiyo loogama fadhiyo mar hadduu ku jiro shirku ku jiro oo allah wuxuu leey wacad allaahu aladiina aamanuu minkum wa camiluu asaalixaat layastakhlifannahum fi alard kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shaya waa la yidhi subxana watacaala oo waxaa alle u qaaday hiil iyo tamkiin gacanta loo geliyo adduunka oo khilaafo la siiyo mu'miniinta markay iimaanka ilaahay rumaysan yihiin oo acmaal saalixaad ah oo istiqaamo ee toosnaan laga helo oo shirkiga ay ka dheeraadaan markaa looga baqi maayo inay lumaan iyo inay maxaanku ahay sidac ku noolaadaan cizo iyo sharaf iyo tamkiin baa ilaahay subxaana wa tacaala siinaya waxaa shirkigu keenayaa in mujtamacaadka laga qaado xasaanadii amniga nabadgelyola-aan baa ilaahay goradda u gelinaya aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun marka alla wuxuu uhi subxaanah wa tacaala waxaa kuwa ilaahay rumeeyey oo aan ku darin iimaankooda shirki kuwaasba amni iyo nabadgelyo hanuun iskale waa kayrkoodna nabadgelyo ma haystaan oo dulmiga halkan waxaa looga jeedaa shirki sida xadiidka cabdillahi bin mascuud uu yidhi saxaabada qaarkood ayaa arrintaa ay la cuslaatay aayaddu oo yidhi ayunaa lam yadlim nafsa kaayagee baa naftiisa dulminayn nin kastoo annaga naga mid iyo dulmi waa ku dhacaya markaasuu yidhi ma aha ee waa dulmiga luqmaan markuu wiilkiisa la hadlaya uu yidhi yaa bunay laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim markaa shirkigu waa dulmi weyn ka weeye kaloo loo shirkigu wuxuu keenayaa qofka rucbi iyo argagax iyo baqdin in qalbiga loo geliyo sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba bima ashrakuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana waxaanu kuwii gaalada qulubtooda ku ridaynaa argagax iyo naxdin shirkiga iyo gaalnimada ku dhaceen sababtood ayaana arrintaas ay ku mudanayaan waxaa shirkigu keenayaa inuu hadidaya caalamkao dhan damaar iyo baaba iyo burbur inuu caalamka u keeno shirkigu ayaa suuragal ah oo ilaahay wuxuu ku ilaalinaya adduunka adduunku wuxuu ku joogaa dadka mu'miniinta muwaxiidinta ku joogaa waxaa tusaale ku ah maalinta la waayo qof ilaahay qira tawxiidkiisa allah allah qof ilahay marka la waayaba maalinta ilahay waa baabinaya adduunka oo adduunku markaa qiimo ma leh adduunku wuxuu ku taagan yahay waa inta ummadda islaamka ay nooshahay waa inta tawxiidku shaqaynayo waa inta la helaya dad aan shirki shaqo ku lahayn adduunku intaasu macno leeyo taagan yahay wa ittakhada araxmaanu waladaa laqad جئتم شيئا إدا تكاد samaawaatu yatafatarna منه وتنشق الأرض watakhiru الجبال hadda an dacow lilraxmaani walada marka adduunku wuxuu khatar u yahay shirkiga dhacaya awgeed inuu burburo oo halaagsamo ayuu khatar u yahay shirkigu wuxuu keenayaa qofka ku dhex jira in dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftii maalkiisaba in uu bannaanaanayo oo ilaahay subxaana wa tacala lagu bannaynayo sida rasuulku yhi umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah wayuqiimu الصalaaة wayuutuu الzakaa faida facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqi اlislaam marka tawxiidka yani baa dadka lagula dagaalamaya iyo salaadayn ogaan sakada bixiyaan markaasay badbaadayna muslimiin yihiin shirkigu wuxuu keenayaa qofku ciddii maalinta qiyaama inay kala baraan qaataan oo ciddii maxaanku dhahdaa la caabudayey kuwii caabudayey inay ka baraan qaataan waittakhaduu min duuni illaahi aalihatan liyakuunuu lahum ciza kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda oo waxaa khalqiga ugu luniin badnaa dadka lumiyey oo khalqi badan ay raacay waa shaydaanka isaga qudhiisu ciddii caabuday ee ilaah ka yeelatay ee shirki ilaahay la wadaajisay wuu ka baraan qaadanaya waqaala shayطaanu lama qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kana liya calaykum min sulطaanin ila an dacawtukum faاstajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wma antum bimusrikiya inii kafartu bima ashraktumuuni min qabl waxay igu shariik yeesheen hadda ka hor ee ilahay igu lamaanayseen waa idinka ka waa adduunkii buu ka hadlay waxa adduunka ay daba taagnaydeen maanta ka baxay buu hawshaas rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi saxaabada intuu la hadlay oo khatartan shirkiga digay ittaquu haada shirk fa innahu akhfaa min dabiibinam quraanjo yaroo tukuwayso habeennimo mugdiya socota baalku waa idinka soo daran yahay oo eh, eh, quraanchada yar ee eh, soconaysa ee buragalka ah habeenimaada joogtaa alkibayska hore kusoo martay cagtaada soo gashay marka waxaa wey shirkigu waa idinka daran yahay buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu qarsoodigiisu si maarata quranjada si khatar inuu kuu soo galo markaa digniin buu ka bixinayaa iyo in lays ilaaliyo oo qofku naftiisa uu iska rabo inuu maarata shirk dhaco aasaas shirkiga waxaa u ah alghuluwu fii qubuuri saalixiin dadka saalixiinta xabaalahooda lagu talaxto ibnu taymiya fataawadiisa mujalladka toddobiyo tobnaad safxadda afar boqol iyo lixdan wuxuu leeyahay washirku fii bani aadam akaruhu calaa aslayni awaluhumaa tacdiimu qubuuri saalixiin wa taswiiru tamaaiilin litabaruki biha wa hada awalu asbaab allatii biha ibtidacaha alaadamiyuun wa huwa shirku qowmi nuux bani aadamka shirkigooda waxaa asal waa laba shay buu yidhoo oh, markaa ka weyni waxa weeyaan weynaynta dadka saalixiintaa la weyneeyo ee aasan oo la sawiro muuqaalkay lahayn si loo barakaysto waana shirkigu u dhahoreeyey ee bani aadamka dhaca oo waxay ahayd marka ilaahay qur-aankiisa ka warramay oo lahaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqad adalluu kaiira <clears throat> marka alla wa watacala wuxuu ka warramay qowm nuuxa laga warramaya oo markaa hadalkay lahaayeen marka qolyahan shantii aayaddu sheegtay waddan iyo suwaac iyo yaquush iyo yacuuq iyo naas niman culimabay ahaayeen culimay ahaayeen ilaahay caabudda culimo say u ahaayeen u fiicnaayo markay dhinteen say ku dhinteen baa dadkii wakhtigaa noolaa waxay dhahay nimankii cibaadada badnaa ee saalixiinta ahaa ee culimmada ahaa saynu u xusuusnaanno shayddaanka wuxuu khayakhiyey wuxuu yidhi waxaad yeeshaan aan sawirro muuqaalkoodii oo meel aynu ilaahay ku caabudaynay dhiganno saynu u xusuusanno cibaadadoodii badnayd xuskii alla ay xusayeen arrintii bay sameeyeen marka qowmkaa hore xusuus bay ka ahayd ee ilaahay bay caabudayeen kuwaasna waa dhammaadeen jiilkii ka dambeeyeyba waxay dhaahdeen oo way aabbayaasheen iyo raggii inaga horreeyey waxay ahaayeen maxaanku dhahdaa kuwan ay caabudi jireen waa kuwan aalihadii ay caabudi jireen kuwaasaa markaa shirkiga bilaabay oo jiilkaas ayaa waxay ahayn jiilkii markaa caabuday ee asnaamta la yimi marka waxa weeye asnaam ka dhigteen marka akhlaaq arrintaas waa arrin qadiimi ah oo dadkii hore oo dham inay eh, dadka saalixiinta shirkigu ka soo geli jiray waa shay muttafaq calayhi falaasifadu saasay ahaay wuxuu leeyahay raazi maruu falaasifatu yuunaan kaanuu yastamiduuna alfuyuuda min alqubuur wa ahliha ida ctarathum mushkilatu min almushkilaat wa kana alfalaasifatu min talaamiidi aristo ida dahamathum naazilatun dahabuu ilaa qabrin lilxusuuli cala almadadi walkhayr wuxuu leeyahay kitaabka juhuudu culamaa alxanafiya baa safxadda akob afartan ku keenay nimanka falaasifadii reer yuunaan kuwii caqliga had iyo goor caqliyaad ku shaqayn jiray ee maxaan lahay manaatiqo niman caqli badan oo ku magacaabay ibnu taymiya raxmatullahi calayh min ablad alqowm dadka kuwa ugu maaragta baliidsan ee ugu faafacun damiiniinta ah iyaguna waxay isu haysteen dadka ugu caqli badan falaasifaay sheegteen hadday xaaladdu ku adkaato xabaalay tegi jireen way markaa baryayaan way ka rajaynayaan markaa inay wax gurmadu fiiyaan hunuuddu wuxuu leeyahay kitaabka saaxibulmanaar meel ka mida ah hindiga wuxuu idhi waxay sheegtaa in qabrigii aadamu yahay iyo xaaskiisii iyo hooyadiiba aggee hooyadii ka timi aadam ciid laga abuure waxaasay sheegaan marka waxay leeyihin waa la tawaafaa oo isku masaxaa marka waa aadam bay ku leeyihin xaawo kaas buudiyiinta nimanka la yihahdaa buudaa sidiisa waxay ku le waaba ninka caalimka baa loo yaqaanaa marka yaa qudhoodu weynayn ay weynaynayaan nin dhintay uunbaaba halka hawsha la martay oo buuda marka dambe waxay gaadhsiiyeen inuu ina ilaah ahaa bay gaadhsiiyeen yahuud iyo nasaare warkooda reeb waa kan rasuulku le ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid carabta warkeeda waadaysa oo jaaliyadee carbeed asnaan bay caabudayeen asnaamtaasina khalqi makhluuqi ka soo jeeday ay weynaynayaanoo bani aadam ah waa kii rasuulku a kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha oo sababta loo nahiyana waxay ahayd in lagu dee nimankii jaahiliyad ahaa ee cubaadulqubuurka ahaa in maxaanku dhahay saddan dariica waxa la yhahdo oo jidka in la xidho oo nimankaa lagu dayan boorta ha la ilaawo wixii la samayn jiray jaahiliyadii marka waxa weyaan dawaa'ibtaasoo dhammi waxay ahaayeen kuwa caabudaya oo xabaalaha markaa shirkiga asalkiisu halkaasu lagaga yimi laakiin rasuulka markii la soo saaray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaaso dhan wa iska dhammaadeen oo wataniyaadkii iyo caabudkii waxaasoo dhan way baaba'een oo dacwaddii diintii nabiyulaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh baa ololo weyn ku qaaday oo baabi'iyey oo rasuulku risaaladii si fiican buu gutay waxaasna way dhammaadeen yaa u horeeyaa soo ceshay hadda mar labaad mar labaad caalamka yaa ku soo celiyey xabaalaha kan la weynaynayo ee la caabudae la dawaafaya iyo waxaan socda xaggay ka yimaadeen iyadoo markii hore u gaadhay rasuulku yidhi ina shayaana qad ya'isa an yacbudahu lmusalluuna fi jasiirati alcarab walaakin bitaxriish baynahum shayaanku waa ka quustay in markaa eh, ay ku caabudaan eh, nimankii musalliin dadkii tukanayey hayaanka ku caabudan jasiirat alcarab lakiin isku dir iyo wax noocaasa weli kamuu quusatay waxaa u horreeyey waxaa sameeya niman oo baatiniye la yidhaahdo shiicadu ilaa saddex nooc weeye taqriiban waa nooca ugu xun oo ahlusunnu ay ku ijmaacsayin gaare inay yihiin baatiniye la yidhaahdo oo waddanka masar iyo maqhrib alcarabi dhulkaasay qabsadeen taqriiban ilaa laba boqoloo sannadood way haysteen waa nimankii faatimiinta la odhan jiray dowlat ulcubaydiyiin nimankaas ayaa soo celiyey shirkiga shirku maqaabir xabaalo wax laga duldhiso oo qubada laga dul sameeyo oo maxaankuha lagu wareegaaraysto oo xoolo loo qalqalo faatimiinta nimanka liyaa cubaydiyiinta la baxay ee nimankaa oo ahlusunna ay gaalaysiiyeen nimankaas bay ahayn nimankii hawshan bilaabay waxay sameeyeen qabrulxuseyn bay masar ka sameeyeen xabaashi xuseen oo been oo iftiraac oo xuseen wuxuu ku dhintay eh, karbala iyo ciraaq iyo xagga laakiin waxa weeyaan qabri bay meesha uga sameeyeen oo ibnu taymiya mujalladka toddobiyo labaatanaad safxadda iyo siddeetan kaga hadlayoo wuxuu soo naqlinayaa rag badan oo eh, maaragtay ariiq sanad saxiix ah kaga warinaya oo reer masar ah culimo ah waxay leeyihiin meeshan hadda uu leeyahay qabrigul xuseen baa ku jira nin nasaaroo kiristaanaba ku aasan meesha nafteeda nin kiristaana ku aasan buudi halkaas kitaabkaas ku sugay marka waxaa lagu wargaalaysanaa xuseenna meesha kuba jiraba maba yanba masar gurmudka xuseen waana waxyaabay aaminsan yihiinoo asxaabulqubuurku waxay aaminsan yihiin qorsho ah waxaana awliyada ku sheegayaan marba meel buu ka soo daahira bay yidhahdaan hadda waxaa weeye xuseen bakistaan iyo iiraan iyo hindiya iyo meel kasta waa laga weynaynaya w meel kasta qabri kuley bay leeyihin oo waxay leeyihiin eh, madaxiisii wuxuu yaallaa dimashaq way u sheegeen inuu ku aasan yahay xanaana meel layaa kuufa iyo najaf u dhacaysa waxa weeyaan wuu ku aasan yahay bay idhahdeen madiinuu ku aasan yahay bay idhahdeen karbalaa buu ku aasan yahay bay idhahdeen marka de waxawey waa weli bay kuleeyihin meel kasta iska aasaad u doon halkan uga soo daahiray halkan uganka qabri baa looga samaynaya soomaalida somad arg waxay dhahaan yuusuf alkawneyn meelkan aw barkhad lay idhahdaan waxay dhahan yuusuf alkawneyn baa ku aastan nin la odhan jiray oo sheekh aalow waa ninkii ayfla korriba ayfloosdo ayflaa gudeeda ka baray waa sheekada sheegaan anoo waa safara meel dikhi la oo ku taalla magaalo weyn oo eh, meesha nimankan reer jabuutiga ka mid ah anoo safar ah baan qabri dadultuay war meeshan maxaankaasale yusuf kawnayn baa ku aasna sawtiya oo barqadana ku aasna maalka la keena maalkan meel ka soo daahirtay mar meel ka soo daahiraya waa waa caqiidadooda marka meeshu ka soo daahirayo qabrinaa looga samaynaya oo durbaamaa looga tumaya marka arrintaa nimankaasaa bilaaba shiicada ah waxay bilaabeen mawliid haddaa maqasheen mawliid mawaaliidu mid keliya maa iyagaa bilaabay mawliidka rasuulkay bilaabeen oo rasuulka intay gabaya geeraanu tiriyeen bay yidhaaheen mawliid wax leeyaa waxay bilaabeen mawliidka cali waxay bilaabeen mawlidkii faaimo waxay bilaabeen mawlidkii xasan waxay bilaabeen mawlidkii xuseen waxaad ugu noqonaysaa kitaabka mawaalid اlawliya fii masr ee safxadda buu ku sugay marka nimankaasi sharka iyo dhibaatadaas oo dhigaha keenay ee ixtifaalaadkooda ay sameeyaan de lagama sheekeeyo caalamka ninka qoray atawxiid wa masiiratu camal islaami waxaa ka mida ah ui ay weyneeyaan asayid dusuuqi waa masr wuxuu yidhi ixtifaalka markay eh, mawlidkiisa iyo dikraa sheekhan meesha ku aasan ay sheegayaan wuxuu yidhi kun sagaal boqol iyo labayo siddeetankii waxaa ka soo qayb qaatay naxw malyuun shakhs malyan qof abaa ah isugu yimid meesha ziyaaradiisa de xadii walxaraj wuxuu ka dhici jiray maxaa la xamar meelay eh, eh, aways iyo hawlihiis iyo waxyaaba ka dhici jiray wax laga sheegan kara maaha xabaalu marka iska barnaamij barnaamij hadda ku dhe mee agteenu halkana ah sanadba loo sii socdo xoogaa loo wado oo loo daandaliyo oo la isugu yimaado waa macruuf marka waxa weya arrimahaas oo dhammi waa barnaamij rag wato oo inxiraaf oo shiica baatiniyaaba gudagal abtirsiimadoodu halkaasay ka timi rasuulna ma ogayn nebina ma ogayn abubakar ma ogayn cumar ma oga saxaabadii ma oga taabiciin ma oga atbaacu taabiciin ma oga salaf haadulma ma yaqaanin ninka a'immatu hada madaahibta imaam shaafici imaam axmed a'immadoo dhan ma oga baatiniya oo munxarifiini ummadda ay u dajiyeen baa ragga hadda joogaana ay ku dhegan yihiin haddana inay isqoortaan marka oo isbahaystaanoo ay dultooda dubbaanka tumayaan markay maqleen shiica soo dabiya digle inay yaana marka hadda fadhiga ka kacaan oo maaragtay halaagtooda isu diyaariyaan wax baciida maamalka arrintaas waxaa ka mid a ah, eh, nimanka ducaatu shirkiga ah oo dadka shirkiga ugu yeedhaya oo ku xidhaya xabaalaha tawxiidkay ka ilaalina xabaala dadka ugu yeedhaya waxa weeyaan waxaa ka mida ah waxyaaba ay ku baaqayaan oo ay meesha kaga dhawaaqaan qofku markuu rabo inuu toobad keeno meeshuu tegaya marka adigoo nadiifa inaad qabriga tagto oo weliga si yaroo maaragtay miskiinnimo wanaagsan isu dhigaya aad dul fadhiisato waa maqbuulo markaa dunuubtay hawlahaaga o dhan bannaanka yaalin ee la soco waxyaabahay sameyn bay ka mid tahay alxaju iyo alqubuur baa ka mida ah in loo xajiyo xabaalaha oo ducaatu maaragtay alwasaniyadanima ku yeedhaya shirkigaasi waxa weeyaan meelaha ay waa loo xajiyaa oo xaj baa loo tagaa nin wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo manaasiku xaji lmashaahid mashaahid waa la qaba la ysugu marka manaasigtaas sida loo gudanaya baa nin qoray ibnu nucmaan alqabuuri marka wuxuu hi waxaqu nabiyi alladii taxuju ilayhi lmadaayir xaqiisu nebiga loo xajiyo waxay leeyihiin isagu nebigu soo xajiyey intaasoo jeer buy qabriga rasuulka makana weligii ma ah, marka dee xajkiisu waa xabaalaha marka barnaamijkaasina waa barnaamij jiro oo ummado fara badan baa aaminsan oo qolaba xaj gaara ay leedahay waxaa ka mida ah niman yaziidiya la yidhaahdo oo reer ciraaqa ah. waadilaash meel la yidhahdo xaj tagaan buhaayada nimanka yaraaniyiinta ah waxay xajiyaan mirza xuseen ibnu cali ay bay xajiyaan qabtaan qadyaaniyadu waxay tagaan ilaa madiinati qadyaan oo ninkii muaas jamaacadooda aasaasay ah halkaasay tagaan kan xitaa qoray manaaqibka fuyuudaat rabbaaniya hadda kitaabka aan hayne waa idinka akhri lahaa isagoo ninkii soo booqdaa waa soo xajiyey xajkii buu gutay uu leeyahy waa kitabka halka lagu haysto almunaaqibka la fuyuudaat rabbaaniya marka waxa weeyaan xaj bay aaminsan yihiin waxay leeyihiin xabaalahooda oo la taga waa xaj mar waxaad arkaysaa asayaadi arrifaaci wuxuu leeyahay qabru الnabiyi afضal min alkacbati wاlkursiyi wاlcarshi wاljanna qabriga rasuulkiisaa ka fadli badan kacbada iyo kursiga iyo carshiga iyo jannadaba qabrigaa ka fadli badan qaar baa waxay leeyihin wa minhu man qaala man taafa biqabri sheekh kaana ka xajihi ninka soo tawaafa qabriga sheekha wuxuu ka dhigaya isagoo soo xajiyey ka xijatin bay ka xijati hal xaj inuu gutay bay ka dhiganta marka waxa weeyaan barnaamijkaasi waa barnaamij xaj ah oo loo tegayo xoolihii waa la waday waa hadigii hadi looma kaxeeyo xajka hadi baa la wadaa lagu qalqalaya meesha awaafkii baa joo xoolqalki waa jiraan baryadii iyo tadarucii iyo isbiinbiintii waa jirtaa ilahay de maaratabaryada ajku baryahi cibaadada waxa ugu weyn waa baryadii soo maarata wuxuu dha mesha waa lagu haya marka waa nooc xajkii ka mid ah waxay u baahan tahay marka in la fahmo waxyaabaha ka jira meesha waxaa ka mid ah in ninka xabaasha tegayaa laga doonayo istiidaan oo marka hore niyadaadu inaad istiidaan weydiisato saaxiibu qabriga markaad dan leedahay oo niyadaadu soolama odha xajka soolama xidho xajka waad xidhanaysaa mogta halkan markaad qabriga inaad timaadana waa inaad niyeysataa qalbigaaga aad markaa saafi ka dhigtaa isaga markaad ka idin qaadan tahay inaad usoo gashay inacayn kala tahay waxaa ma sahla cabdilxamiid shaahib wuxuu leeyahay ibnu calwaan yani marka loo soo gelayo waa in istidaan la weydiistaa wuxuu yidhi abdilxaliil maxamuud wuxuu yidhi istaadantu axmed albadawi fii taaliifi kitaabin fii madxi maraan rabay kitaab ammaanti aan u qoro waan u tegado waan ka istidaan weydiistay idan baan kaa weydiisanayaa kitaabaan kugu ammaano inaan kuu qoro oo tolo muxuu sheegay muxuu ku laday tolob dee ayaaba garanaya islaam mu ku leeyahy soo marka waxa weeyaan arrimahaasoo dhan waa waxyaabaha inxiraafka meesha laga samaynayo waxaa ka mid fasaadka aan laga sheekayn karayn shirkiyaadka meesha ka dhacaya ilaahay kayrkii la baryayo ninka naftiisa la baryayo xoolaha loo gowracayo man dabaxa ligayr illahi faqad ashrak waa noocan inta la dul tago neefkay lagu dulqadayo iyadoo weynayn sheekha ziyaaris looga jeedo waa lagu weynaynaya waa shirki diinta ilaah lagaga baxay oo rasuulka inoo sheegay salawatu ullahi wasalaamu calayh shirkiga marka laga yimaada gaalnimada meesha ka dhacaysa ikhtilaatu nisaa'i birijaal isdhexgalka dumarka ee ragga isdhexboodaya cidima inkiri karto wax ka dhacaya fujuurka iyo fisqiga iyo fasaadka lagama sheekayn karo dhowr cashino kala joogo oo dhallinyar iyo dumar weliba dumar dee mutabarijaadka ah ila xijaab iyo waxaa lagamaba ogola adduunka dadka meesha tagaa naga qaaqaawan markay geeyaan iyo weel dhalinyar meesha ku tagaan waxa ka dhacaya xadid wala xaraj zinada iyo fawaaxishta iyo quranka meesha ka socda lagama sheekayn karo waxaa ka mid a ah qaarkood leeyihiin ay yidhaahdaan azina fii layaali mawlid baraka habeenkaa waa iska barakay qaar ku leeyihinba hadday wax iska dhacaan shiikaa iska dambi dhaafaya wax weyn maahe eh, maarata iska dhibaato wax dhibaataa maal bay qaarkood odhanaya waa waxa ka socda waa fasaad waxaa la xoolaha dhaca ah ee muslimka xoolihiisa meesha lagu baabiinayo oo aan bannaanayn xoolaha meesha la geynayo xaggee laga keenay waa islaamka dad islaama ah been laga soo guranayaa ziyaare iyo magacaalinta loo sheego baa ummadda xoolaheedii sanam lagu duqowlacaya maarata xabaalo lagu duqalay wuxuu yidhi ninki loo jeeda eh, xaafid ibraahim axyaauna laa yurzaquuna bidirhamin wa bialfi alfin yurzaqu amwaatu dadkii buu wuxuu aan noolaaba waxma shil ma hayaan markuu arkay de xabaahan waxaan loo darandaynay meesha kumaanka lagu dulgowracayo wuxuu hi dadkii noolaa ma hayaan waxooga gaaja lagu liitaa xabaalina waxaa laga dhargiyey buuhi intaasoo milyuun lacag baa meesha la duldhigaya waxbaa lagu qaraya marka waa waa dhaqan jira oo markaa dee inxiraaf ah oo loo baahan yahy inay ka waantowdo oo waxa meesha ka dhacaya inxiraafka ah hadday dawlad islaam ahoo diinta maaragtay danaynaysa ay jiri lahayd waxo dhan waa la xidhiidh baabiin laha loo golyahy ma waxaas haddaynu ku soo dhowaano qawaacidda iyo fawaaidda ku tacalluqaysa xabaalaha waxaa ka mid a ah qaacidada koowaad laa yajtamicu masjidun wa qabrun fi lislaam shareecada islaamka xabaal iyo qabri isuma ma bannaana wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axadan masaajid waa caam wuxuu shaminayaa meel kastoo lagu tukanayo lilaahi ilahay baa u gooni ah waa lilikhtisaas walxasr masaajida keligi baa ilahay iskale marka xabaalo iyo masaajid meel isugu yimaadaan waa qaacido waa inaad fahamta oo nusuusta qur-aanka o falaa tadcuu maca allaahi axada ilahay maciise cidna ha baryino haw yeelina waxaa qaacido noqonaysaa asaasu shirki binaau qubatin aw masjidin calaa qabrin tacdiiman lahu shirkiga waxaa asaas ah in qubad weyn ama masjid xabaal laga dudhiso iyadoo lagu weynaynayo tacdiiman lahu ninkan meesha ku jira iyadoo weynaynayo arrintaa loo sameeyaa waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa oo ninkan dhisaya ee meesha masaajidka xabaasha ka dul dhisaya ama qubada ka dul samaynaya isaga naftiisu shirki uu dabaalanaya ka shirki buu ka shaqaynaya waayo marka waxaan dhisayo waxaan waxaa loo dhisaya wixii ilaahay lahaa in lala wadaajiya ninkan meesha ku asa xabaasha ninka ku jira baa ilaahay lala wadaajinaya allahna xadiiska qudsi wuxuu ku yidhi أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري taragtu wa shirka anaa ka deeqtoonoo hodan baan ka ah in wax layla wadaajiyo bari qiyaamaha qofkii sameeya camala oo maarata aniga cidka ila wadaajinayay bal anigu shurka ma galee wax nadiifoo ii khaalisa baan aqbalaaye bal u doonta qolyahi aad ugu lamaanayse marka meesha la dhisayo ee ninka laga dul dhisayo ilaahay baa ninka layla wadaajiya cibaadadiisa ilaahan ilaahay gooni u ahaa baan la wadaajinaya marka waxa weeyaan arrintaas waxay keenaysaa in ilaahay loo khaalis yeelo iyo cibaadada oo xabaala aan lagu lamaanayn man banaa masjidan yabtagii bihi wajha allah bana allaahu lahu milahu fi ljanna qofkii masaajid dhisa ilaahay wejigiisa ilaahay darti u dhisaya waxa weeye ajar buu helaya oo marka dad shiikhaba udhisaysa ka war isaga ku weynaynayso ku tacdiimanayso markaa dee ka tagtay lilah ka tagtay man banaa ilaahi masjidan yudkaru allaha fiih bana allahu lahu milahu fi ljanna marka mar haddii loo qasday dhismaha kan weynayn lagu weynaynaya meydka meesha ku haasan faqad ashraka maca allaahi hayra ilaahay cid aan ahayn buu la wadaajiyey shirki ilaahay cid aan masjidku waxaa loo dhisay waa cibaado cibaadana allah baa iska wixii ilaahay lahaa baad addoonka kan shuraako ka gelisay oo isagana waa loo imanaya waana tawaafaya oo waa lagu baryaya meesha oo shiiqo walba meesha ka yeedhaysa oo isagii baa wa loo qalaya oo isagii baa lagu islaantii dhali weyda wa loo weydiinaya waxa weeyaan hawlaa ka waa shir marka masjid ilahay loo dhisay maahe waa masjid ilaahay lagu lamaaneeyey iyadoo cid kale lagu caabudayo marka waxa qaacidadaasna waa muhiim inaad fahamto ah, man banaa qubatan aw masjidan calaa qabrin duuna tacdiimihi waqaca fi lbidca oo dee cadli loo sameeyo waa muhime eh. qofkii maxaan ku dhahay qubaddan weyn ka dhisay qabriga dushiisa ama masaajid laakiin aan uga jeedin oo laga yaaba markaa inuu wuxuun garanayo laakiin sidii eh, taqliidii wax ku sameeyey kaasi bidcu ku dhacay lakin waa laga yaaba inaan xaggii shirkiga shirku akbarkii inuu ka sokaado ka soo soka dhaco oo arrintiisu ay bidco noqoto arrintaasaa markaa iyana qaacidaas ay tilmaamaysa oo man xadata fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun oo dee dhismahaasi in xabaa laga dhuldhuso shay bannaan ma waa shay bidcaah oo diinta ku bannaanayn man camila camalan laysa calayh amrunaa fahuwa raddun marka arrintaas waxa weeyaan ibtidaac baabkeedba gelaysa marka dhismaha masaajidda iyo meelaha masaahiidda laga dul dhisayo waxa weeyaan waa arrin bannaano ama waxay keeni kartaa shirki ama waxay keeni kartaa dembi weyn oo kabiira oo bidcaa bay keeni kartaa kale waxaa ka mid ah alxikmatu min idhaari alqubuuri waxa weeyaan alcibra waadducaa liahliha xikmadda looga jeedo xabaala inaan la kor saarin la soo dhigo oo xabaalu bannaanka yeelin oo taako ay ka sarreeyaan dhulka waxaa looga jeedaa in lagu cibro qaato oo qofku ile rasuulku markuu amray salawaatu ullahi wasal soo boqoshadeeda innii nahaytukum can ziyaarat alqubuur alaa fazuuruuha fa inaha tudakirakum alaakhira marka in loo duceeyo iyaga iyo in aakhira lagu xusuusto danta laga leeyay waa intaas intaasaa danta laga yeelto oo rasuulka salawaatu ullahi wasal qabrigiisa xadiidka jaabir ina nabiya rufica qabruhu can ilardi qadra shibri waa taaka in leeg ba dhulka laga salmeeyey rasulka salawatu ullahi wasalaamu calayh saasaa markaa sidaa saxa ah qaacida kale waxay tilmaamaysaa yajibu hadmu kullu binaa'in cala alqubuuri ida zaada calaa shibrin yacni in la dumiyo wax kastoo taaka ka ziyaadaa sharciga waa in la dumiyaa hal taaka wix dheer waa in la dumiyaa oo ninkii ogaaday aabbihii in saa loo sameeyadow ama mas-uuliyaddaas waad qaadaysa mar haddii dawlada hawshan maamushaanayji nin walba ciddii qaraabadiisa w meesha ka taagan dembigeeda adaa qaba wayna baabiisaan oo aad la sintaa makhluuqa ilaahay waxyaabahan la dhisayo oo maaragtay xabaaha laga kurmayo dhulka korkiisa arrintaasi arrin xaaraana oo aan weeyaan oo fii saxiix muslim waxaa ku sugan min xadiidi caliy inuu eh, abilhayaaj alasadi ku yidhi alaa abcauka calaa maa bacanii calayhi rasuulu llahi sala allah ma kula diraa wuxuu ila diray rasuulkii muxamed ahaa salawaat اllahi wasalaamu عalayh anlaa tadaca qabra mushrifa ilaa sawaytah walaa suuratan ilaa tamastaha yani inaadan ka tegin qabri kor ah inaad maxaan ku dhahdaa inaad sinto oo aad maaragtay intii loogu talay gaadhsiiso iyo timtaal iyo suura lesa inaad baabiso arrintaasaa lagala dardaarmi marka anantii baan kuwad diraya qabri markaa taaga ka dheer wixii ka badan waa la duminaya waxaa weye timtaal iyo suuro waa la tirtiraya waxaasoo dhan waxaa weeyaan ee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha saxaabada ku tarbiyeeyay ahayd dhismaha iyo in la nuuradeeyo in la caddeeyo iyo waxyaabahaasoo dhan waxyaaba nabi muhiim wey waxaa ka mid ah qawaacidda binaau lmasaajid aw lqubaabi cala alqabri laysa daliilan calaa salaaxi ilbaani walaa almabni calayh dhismaha la dhisayo masaajid xabaa laga dudhisayo ama qubad laga dhisayo daliil uma aha ninkan dhisay inuu nin saalixaa u fiican ama ka laga duldhisay in wanaagsan midna daliilu maaha oo dadka caamadii waa la qadaya caamada waxaa lagu cawaraya mid dhintayba waxaa ka dhigayaan intay qubbo weyn u sameeyaan qurxiyaan oo intaasoo maaragtay baarayo adyaab leh malaayiin lacay ku baxdo ayaa ninka caamada marku soo gelaya meeshan maxaa quro ka muuqata ninkani waa marka karaama iyo weli iyo maarata meesha isu duba dhacay muuqaalkaa loo sameeyey marka dhismahan kutusin maayo ka dhisan inuu khayr leeyahay ka ku aasan qudhiisu inuu wanaagsan yahay ku tusin mayso bal waxa weeyaan ninkii markii hore waxaan samayn jiray ee hadhow tala isu diyaariyey baa meel aaminsan in loo sameeyo rabaa waxa weeye qudhiisu dembiga kiisba ku jira qiyaamaha oo qabriga waa in lagu ciqaabayo lagu cadaabayo ayaa suuragala yacni munkarka uu joojin waayey ama uu ka shaqayn jiray raalligu ku ahaa oo ku dhintay laga yaabo in isoo qudhiisu ka dardaarmo ii qabriyada halkaa sameeyo halay sameeya arrimaha waa waa dembiilaysa qudhiisu bari qiyaamaha la haysta weeyaan waxaa ka mid qawaacidda xagga ambiyada markaynu ogno ambiyada iyo rususha yudfanuuna xayu yamuutuun waxaa lagu aasaa meeshay ku dhinteen meesha ambiyadu meeshay ku dhimataa lagu aasaa oo eh, xadiidkii eh, abubakr sidiq radi allahu canhu eh, markii waxoogaa saxaabadu rasuulka dhimashadiisii see yaalla xaggaan geyna samictu nabiya sal alla alay slm yaquulu maa qabada allaahu nabiyan qad ilaa dufina xayu qubida ruuxu yani waxaa weeyaan nebi kasta oo nafta laga qabto waxaa lagu aasaa meeshana talaaqatay markaas halkii gurug ku dhintay caaisha lagu aasay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh eh, taasna waxa weeyaan waa qaacido ambiyada xaggeeda ku saabsan midda kale waxaa kaloo jiro ka mid a laa yucraf makaanu qabri nebiyin qad ilaa qabru nabiyina maxamed salawatu wasalamu calayh nebi qabrigiisa toos loo garanayo oo nabiyullahi maxamed ahayn ma jiro qaacidadaas ibnu taymiya raxmatullahi caleyh uu soo naqliyey oo wuxuu leeyahay eh, imaam maalig inu arrintaa diiday oo in eh, rag ambiya la sheego qabrigiis waa kan waxbadan la sheegsheeg waxaka alinkaara wa xukiya alinkaaru can malik waannahu qaala laysa fi dunya qabru nabiyin yucraf ila qabru nabiyina muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh fataawad mujalladkaaaad safxadda waxaa imaam maalik laga soo guuriyey inuu yidhi eh, qabri nebi qabrigiisa la yaqaan nabiyulahi moxamed aan ahayn ma jiro eh, waxaa weeyaan saasuu yidhi callaamatu ljazari qulis wuxuu laa yasixu tacyiinu qabri hayri nabiyina sayiduna ibraahim ayaa isna la tilmaabaa buuri fii qarya lakin laa bikhusuusi tilka buqca meel waa lagu sheeg lakin buqca go'an oo maaragtay qabri go'an oo loo hayaa ma jira buu leeyahay waxaa weeyaan taasna oo waxyaabaha maaragtay mudaan in la tilmaamo shubahaad badan bay keenaan kuwa qabuuriyintu had iyo goor dhismaha qabriga ay ka dhisayaan waxay soo deliishanayaan maala waxay leeyihiin waxay sheegteen shirkigu inaan ummadda islaamkaba shirki dhexeeda aanu jirin oo mantiqadanba caalamka islaamku mar haddu faafay ina ashayطaana qad aysa an yacbudahu lmusalluuna fii jaziirat alcarab xadiikaasaan haysnaa marka shirkiga ad ordaysaanba meesha ma jiro oo rasuulkaa tilmaamay inuu quustay oo musalliintu inay caabudaan jaziiratu carab ku caabudaan taas marka xadiiskan waa laga jawaabayaado arrintay sheegayaan daynu ma aha yacni markay toosan yihiinee istiqaamadu ay jirto ee dadku diinta ku quman yihiin shaydaanku waa ka quustay inay ilaahay kayrkii caabudaan alyawma yaysa aladiina kafaruu min diinin oo maxaa weeye markaa waxa weeye diintoodii yaysa alkufaaru inay markaa yani islaamka soo galaan waa quusteen marka waxa weeyaan muslimiintu ay toosan tahay yani ka quustay shaydaankii inuu cid soo dabaari karo macnahaasi u socota waxaa taa u de rasuulkaaba yidhi laa taquumu saaca xataa tadariba alyaatu nisaa'i daws calaa dilkharas saacadda qiyaama kici mayso ilaa dumarkii reer daws baryahooda ay la dhacaan buu yidhi sanamkaa dilkharas la yidhaahdo macnay ku wareegaalaysaa dawaafaan rasuulkaa sheegay waa iman doonaa waxaa kaloo lagaga jawaabay xadiidka ay deliishadeen ana ahla aljaziira laa yajtamicuuna cala shirki biاllah macnaa waxaa loo jeeda ahlu jaziirati alcarab inaanay ku ijtimaacayn ku kulmaynin shirki billaah oo mar hadday islaamkii soo galeen shirki waa la helaya ku ijmaaci maayan macnana waa la sheegay jawaab saddexaadda laga bixi waa la weeyaan musalliinta loo jeedaa waa kuwa salaadoodu fiicantoo xumaa ka reebaysa inna salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar markaa dadka salaadoodu ay fiican tahay oo xuma ka reebayso kuwa ayaa loo jeedaa oo kuwaas waxaa weeyaan de shaydaanku waa ka quustay maxaan ku dhahay kuwa noocaasa inuu eh, shirki ku rido buu ka quustay marka macnahaasna waa macna saddexdaa wejba waa laga jawaaba waxaybay daliishta waxa kamid qabrigii rasuulka ayaa masaajid ku jira bay yidhahdeen oo dee masaajidka ayaa soo geliyey waxaa weeyaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleh markuu dhintay wuxuu ku dhintay gurigiisa ku dhintay baa lagu aasay xujiradii maxaan ku dhahay caaisho ayaa lagu aasay marka la soo geliyna waxay ahayd zamankii ninkii loodhan jiray weliid ibn cabdilmalik markuu khaliifada ahaa oo cumar cabdilcaiisna madiina uu joogay ku soo amray oo dalada usoo diro yidhi masaajidka tawsica u sameeyo ciddii guryihii rasuulka dhaxashayna u celi maaragtay qiimayn guryahooda u celi ku dar markaa masaajidka saxaabaduna markaa way dhammaatay saxaabi joogay madiina ma jira hal saxaabi madiina ma joogo laakiin taabiciintii baa jooga toddobadii fuqahada ahaa ee sabca filmadiina la odhan jiray waxay ku ijmaceen arrintaas inaanay bannaanayn la daayo oo markaasay ka hor yimaadeen qoraal bay sameeyeen khaliifadii loo dirayo leeyahay arintaas jooji waxaa weeye marka wuu diiday qoraalka u soo diro wuxu fili waxaan ku amrayna nin boqoroo waddanka haysta markaa marka arrin boqortooyaa bay iska hayd maamul maamul boqorra wataan ayaa marka arrintaa lagu fuliyey ee ma ahayn arrin fatwo sharci ah oo culimo iyo ay oggolaadeen ma ahayn saxaabana ma ogayn raggii marka ahlucilmiga ay joogana waa diideen maalinta markaa dadkii o dhan waa oweybaan dad badan baa muraada maalintii rasuulku dhintay oo kale bay maalintaas madiine ahayd markii lagu soo daray maaragtay xujradii rasul qabrigii rasulka masaajika lagu daray maalintii rasuulku dhintay oo kale bay ka dhignayd siay dadku murugoodeen oo aanay wax tamaran aanu haynin dee maaragtay arrinta eh, ragga go'aankaasna u qaatay ninka boqorkii marka barnaamijkaas qubuuriyiintu marka wuxuu jaah u heli maayaan wixii rag boqorri ay sameeyeen wax maaragtay dee arrin nas wadata ma aha nasal allah subxana wa tacala yajcalana min aladiina yastamicuuna qawla fayattabicuuna axsanah subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu xabaalaha haddii oor lagu wareejiyo ooddu wax dhiba male xabaalaha in eh, ama ood ama dayrba lagu wareejiyo dusha sare oo laga ilaaliyo inaan lagu soo gudbin waa shay bannaan oo caadi la ilaaliyo oo ay xiran yihiin magaalooyinka gaara marka waxbaa in la wareejiyo la ilaaliyo dayr guud ka dhibaataa ma laha allah subxana